رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب فضل الرجاء rajada fadliga ay leedahay mar kasto inaad maxta alla rajayso dembi haddaad gasho inaad leedahay alla dembi dhaaf badan inaad rajayso naxariista ilaahay iyo khayrka iyo jannada inaad rajayso fadliga markaa ay leedahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeyo wuxuu yidhi ikhbaaran asagoo nooga khabrayoo nooga sheekaynaya can alcabdi asaalixi addoonkii wanaagsanaa waa addoonkii fiicnaaye wa ufawidu amrii amarkayga waxaan u bandhiganayaa ila allaahi ilaahay xaggiisa ina allaaha ilaahayna basiir alla basiir ahoo arkahaya waayo bilcibaadi addoommada fawaqaahu allaahu ilaahay baa ka koriyey sayi'aati maa makaro wixii ay makri faleen oo ay shirqool sameeyeen xumaayaalkoodii ayuu ilaahay ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala addoonkan iyo rajulkan saalixa waa rajulkii mu'minka ahaa ilaahay rumeeyey iimaankiisiina qarsanayey oo fircoon qoomkiisii ka mid ahaa suu u wacdinayuu u waaninayay markii dambaa waxay damceen inay dilaan ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala ilaahay baa yidhi mar allaala markii ay damceen inay ayuu yidhi wa ufawidu amrii amarkayga waxaan u bandhiganayaa ila allaahi ilaahay xaggiisa ilaahay xaggiisa ayaan u bandhiganayaa ayuu markaa yidhi wa ufawidu amrii ila allahi ina allaha ilaahay basiirun alla arkahayo waaye bilcibaadi fawaqaahu allahu ilaahay baa ka koriyey oo ka badbaadiyey sayi'aati maa makaruu wixii ay makri faleen xumaayaalkooda wa can abi hurayra can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam annahu nebigu qaala inuu yidhi qaala allahu caza wajal ilaahay ayaa wuxuu yidhi ana anigu cinda danni cabdii bii anigu addoonkayga melihiisa agtiisa ayaan ahay ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay bii ani uu ii malaysto wax allaala wixii uu iga malaysto ayaan ahay wuxuu iga malaysta ayaan markaa ahay buu yidhi oo addoonkayga wuxuu markaa iga malaysto wa ana aniguna macahu micigiisa ayaan markaa ahay aniga ayaa micigiisa xayfu yadkurunii meeshuu markaa igu xusaayo meel allaala meeshuu markaa igu xusaayo anigaa markaa micigiisa ah buuyi wallaah ilaahay wallaah wallaahi allaan ku dhaartaya lallaahu ilaahay ayaa afraxu uga farxad badan bitawbati cabdihi addoonkiisa towbakeenkiisa min axadikum axadkiin ayuu ilaahay ka farax badan yahay yajidu helay daalatahu baadidiisii nin inta baadi ka dhuntay helay bilfalaati dhul falaad ah oo bahgooyo ah oo cidlo ah uga dhuntay ee helay ilaahay baa addoonkiisa markuu u towba keena uga farxad badan waman taqaraba qofkii iigu soo dhowaada ilaya xaggayga shibran hal taako taqarabtu ilayhi waxaan u dhowaadaa xaggiisa diraacan dhudhun waman taqaraba qofkii iigu soo dhowaada ilaya xaggayga diraacan dhudhunna taqarabtu ilayhi waxaan u dhowaadaa baacan hal baac waa hal gacan oo dhan wa idaa aqbala hadduu soo qaabilo addoonka ilaya xaggayga yamshii asagoo soconaya aqbaltu ilayhi waxaan ku qaabilaa oon uga hortagaa uharwinu deg iyo orod buu yidhi ilah subxaanah watacaala tacaala asagoo soconaya hadduu isoo qaabilo aqbaltu ilayhi waxaan u qaabilaa xaggiisa uharwinu anigoo u degdegahayo uu ordaaya macnaha maba loo dhibaato geliyo naxariista allah inuu helo socod saa ku sii dheerba wax yar hadduu soo socdo in yar oo cibaado ah oo khayra hadduu qabto naxariis buu ilaahay kula hortagaa subxaana wa tacaala muttafaqun calayh wahaada haada lafdu ixda riwaayaati muslim waana lafdiga riwaayaadka muslim mid ka mid ah wataqadama wuu noo soo hormaray sharxuhu xadiidka sharaxiisa fi lbaabi qablah baabkiika ka horeeyey waruuya fi saxiixayn saxiixaynka waxaa lagu wariyey wa ana macahu anigaa micigiisa ah xiina yadkurunii markuu ixusayo binuun bay markaa wariyeen oo meeshii hore waxay ahayd xayfu yadkurun wa fii haadihi ariwaaya xayfu bifaa'a wa kilaahumaa saxiix labaduna waa saxiix riwaayadaha qaar waxay dhaheen xiina xiina wakhtigii uu ixusayo macnaha xiina yadkurunii riwaayo meesha noogu qoranna macnaha xayxi oo meeshiibay tilmaamaysaa iyo wakhtigii labadana waa saxiix wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu jaabir ayaa samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam qabla mowtihi geeridiisa ka hor bialaaati ayaamin saddex maalmood yaquul asagoo odhanaya laa yamuutanna yuusan iman uusan imanin axadukum midkiin ilaa wahuwa yuxsinu asagoo wanaajinaya maahane addanna malaha billaahi ilaahay uu malaynaya caza wajal rawaahu muslim war qofkiina dhimanaya arrinto asagoo danni fiican ilaahay ka qaba weligaa ilaahay xumaan ha ka dannini dadka danniga xun qaada ee danniga xun sameeya waa dadka alla agtiisa khayrka aan ku lahayn waad aragtay ahlujannuhu markay jannada galaan intaysan gelin ee kitaabka laga siiya gacanta midigta ah fayaquulu haa umuqra'uu kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya waxaan daminayoon malaynahayay buu leeyahay xisaabtan inaan markaa la kulmaayo innii danantu anii mulaaqin xisaabiya idan danni fiican ilaahay loo qaadaa kollay ilaahay agtiisa kheyr iima yaala ahlu naar inaanahay waan is bal khayr bay noqon qoftaad arkaysaa walli waa danni fiican ilaahay ka malay subxaana wa tacaala wa can anasin qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul isagoo odhanaya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yabna aadam ibni aadamu innaka adiga maa dacawtani intaad i tuugayso wa rajawtanii aadna i rajaynayso oo rajo fiican aad iga leedahay hafartu laka waan kuu dhaafayaa calaa maa kaana minka wixii xaggaaga ka ahaaday oo dembi ah walaa ubaalii mana u ha bato oo ha yaraado cirka iyo dhulka ha buuxiyo dembi kasta la imow intaad i tuugayso oo dembi dhaaf i weydiisanayso oo i rajaynayso khafartu laka waxaan kuu dhaafayaa adiga calaa maa shay dushii kaana ahaaday minka xaggaaga wixii kaa dhacay oo dhan oo dembi ah walaa ubaali mana u aabbayeelahaya yabna aadama ibni aadama low balaqad haddii uu gaaro dunuubuka dembiyaalkaaga canaana asamaa'i samada daruuraheeda uma istakfartanii kadibna aad dembi dhaaf i weydiisata kafartu laka waan kuu dhaafayaa yabna aadam ibni aadamow innaka adiga low aataytanii haddaad iila timaado biquraabi ardi arlada muggeed wax arlada buuxiya khataayaa oo gafaf ah humma ka bacdi laqiitani aad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adoon waxba iigu shariig yeelin la ataytuka waxaan kula imaanayaa biquraabihaa arlada muggeeda oo maqfiratan dembi dhaaf ah rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiidun xasan waa bishaaro aad io aad u weyn waa rajada ilaahay la rajeeyo fadliga ay leedahay canaana asamaa'i bifatxi alcayn cayntoo la kordhiga qiila waxaa layidhaahdaa huwa asagu maa canna laka waa wixii kuu soo daahira minhaa samada xaggeeda ay macnaha dahar waa wixii kuu soo muuqdaa idaa rafacta ra'saka markaad madaxaaga kor u qaado wixii kuu soo muuqdaa la yidhaahdaa wa qiila huwa assaxaab daruurtana waa la yidhaahdaa wa quraabu alardi bidammi alqaafi wa qiila bikasriha waa qaafta oo la gudo waa la kasrin karaa oo waa la hoos dhigi karaa wadam afsax waashhar in la damiyo la godaa saxiixa oo fiican kaasaana ashhar ahoo caam ah wahwa maa yuqaaribu waa wax u dhow min ahaa buuxinteeda waa wax buuxinteeda u dhowaanaya wallaahu aclam ilaahay baase yaqaana khayrkii wanaagii tawfiiqi baabu ljamc jamci iyo in la jamciyo baabkeedii waaye bayna alkhawfi waalrajaa cabsi iyo rajo labadaba rajo uun ha ku soconi ilaahay wuu kuu dhaafi doonaa ilaahay waa qafuururaxiim ilaahay waa dembi dhaafi oo habeen iyo maalin aad macaasi ku dhex jirto khowf iyo cabsi iyo oohin iyo ilaahay ma ku dhaafaayo dembi baad ku jirtaayo waa lagu halaagayaa oo saanaad noqon mar walbana looma baahna maxaa loo baahan yahay cabsi iyo rajo labadaba qofka mu'minka ah shinbirka labadiisa garab booska ay ugu jiraan ayuu ugu jirtaa khoofka iyo rajada ilaahayna ka cabso naxariista allana rajay iclam ogow ana almukhtaara sida la doorto bilcabdi addoonka loo doorto fii xaali sixatihi xaaladda caafimaadka uu ku jiro an yakuuna khaa'ifan waa inuu ahaada min khaa'if ahoo cabsi badan raajiyan rajayn badan oo naxariista alla rajeeya wayakuuna waa inuu noqdaa khawfuhu cabsidiisii wa rajaa'uhu rajadiisa sawaa waa inay isku mid noqotaa wa fii xaali lmarad wakhtiga xanuunka u yimaadana wakhtiga xanuunka uu gaarana yumxabu waa inuu u barx noqdaa waa inuu u go'aa ee uu u iishaa alrajaa'a rajada wa qawaacid ashar sharciga qawaaciddiisii aasaasiyaalkiisa oo min nusuusi alkitaabi waasunna adilooyinkii nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo wagayri daalika wixii ka soo haray mutadaahira waxay isu kaalmaynayaan calaa daalika arrinta in qofka intuu caafimaad qabana uu noqdo khaa'if iyo raaji marka cabsida mid inay noqoto wakhtiga xanuunku yimaadana dhanka rajada inuu u bato qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi falaa ya'man aaminka ma noqdo makrallaahi ilaahay dhagarkiisii shirqoolkiisa ila alqowmu alkhaasiruuna qoon khasaaray maahan wa qaala tacaala inahu laa ya'asu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisa kama quustaan ila alqowmu alkaafiruuna qoom gaalaa maahan wa qaala tacaala yowma maalin balxus tabyaddu ay caddaanayso wujuuhun wajiyaalo wa taswaddu wujuuh wejiyaalahayna ay madoolaanayeen wa qaala tacaala ina rabbaka rabbigaa la sariicu alciqaab waa miduu ciqaabkiisu soo degdegaya wa inahu ilaahay lagafuurun waa alla dhaafid badan raxiimun ee naxariis badan wa qaala tacaala wa ina alfujaara la fii jaxiim faajiriintu jaxiimay ku sugan yihiin yaslownahaa way gelahayaan yowma diini maalinta qiyaamo wa qaala tacaala fa ruuxii faqulad ay cuslaata mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadkaa fahuwa asagu fii ciishatin nolol buu ku dhex sugan yahay raadiyatin raadiya ah wa amaa man ruuxiisa khafad ay khafiifto mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadka ah fa ummuhu hoyadkiisu haawiya waa naar haawiye ah waal aayaatu fii hada almacnaa macnahan oo kala tilmaamaya kafiira way fara badan yihiin oo fayujtamicu alkhawfu waalrajaa lagu kulmiyey cabsi iyo rajo fii aayatayni laba aayadood mukhtarinatayni isku dhow oo isku dhegdhegan ow aayaad ama aayado badan ow aayaad ama aayadba laba aayadood oo isku xiga ama aayaad ama hal aayadba wa can abi hurayra radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almu'minu qofka mu'minka ah maa cinda allah waxa ilaahay agtiisa ahaaday oo min alcuquubati cuquubo iyo ciqaab iyo cadaab ah maa qamica ma damci lahayn bijannatihi jannadiisa axadin qofna ciqaabka alla agtiisa yaala mu'min hadduu ogaan lahaa qof janno damci lahaa ma jiro walow yaclamu alkaafir gaalkuse hadduu ogaan lahaa maa cinda allah waxaa ilaahay agtiisa ahaaday oo min araxmati naxariis ah maa qanata kama quusan lahayn min jannatihi jannadiisa axadun axadna rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan abi saciidin alqudriy radi allahu canhu ana rasuula allahi qaal idaa wadicat iljanaasatu janaasada haddii la dejiyo oo sariirteeda la saaro oo wax waxtamalaha annaasu dadku ay qaadaan aw rijaal arcnaa'ihim qoorahooda markay ku qaadaan fa in kaanad hadday tahay saalixatan mid suubanoo janaaso fiican ah qaalad waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii idedejiye oo dhaqso igeeya qabriga wa in kaanad hadday tahay hayra saalixatin tu aan suubanayn oo aan fiicnayn qaalad waxay leedahay yaa weylaha halaa jaydiyo ayna tadhabuuna bihaa xaggeed ii bixinaysan xaggee ii wadaa yasmacu waxaa maqlaya sawtaha codkeeda kulla shayin shay walba ila alinsaan insaanka mooyaane qayladeeda wax walbo rabbi khalqay way maqlahayaan ilaa insaanka maahane walow samicahu hadduu maqli lahaa insaankana saciqa wuu suuxi lahaa argagax ayay markaa u dhiman lahaayeen rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyey wa can ibni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam aljannatu aqrabu way uga dhowdahay ilaa axadikum midkii min shiraaki naclihi da'askiisa suunkiisa wannaaru naartuna mihlu dalika saasoo kale rawaahu lbukhaariy naartana dacaska aad qabto suunka ku dheggan naartaa kaaga dheg jannadana da-aska aad qabto suunkiisa ama kabta kugu jirta suunka say lugta ugu dheggan tahay jannadaa kaaga dhow maxaa laga wadaa cabso oo naartaa kuu dhowna ka cabso rajeey jannadaa kuu dhownaa markaa rajey saasaa markaa looga jeedaa aljannatu jannada aqrabu waaye mid uga dhow axadkiin ilaa axadikum axadkiin min shiraaki naclihi nacliga iyo da-aska ama kabta uu xiran yahay suunkeeda suunka ku dhegan jannada laga dalo waannaari naartuna midlu daaka saasoo kale ayuu warkaa qofka uga ugu dhowdahay naarta hadday noo dhowdahayna aan ka oradno jannada hadday noo dhowdahayna aan galno saasaa macnaha lanoo tilmaamayaa baabu fadli lbukaa'i min khashyati illaahi tacaala cabsi ilaahay oo loo ooyo oo indhahaadu biyo uga yimaadaan fadliga ay leedahay baabkeedii waaye iyo wa shawqan ilayhi hilo loo hiloobo in ilaahay subxaanahu watacaala dartii markaa loo ooyo wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala